noo soo dhammaatay bifadli min rabbina tabaaraka wa tacala oo kitaabkuu ka koobnaa markii lagu daro kan hadda caawa aan bilownay wuxuu noqonayaa konton iyo kow kitaab oo shariicada funuunteeda amaba abwaabta shareecada oo kala duwan oo caqiide leh oo fiqhi lah oo akhlaaq leh oo aadaab lah oo waxaa weeyaan nooc walba lah ayaan soo marnay caawa waxaa gebagabadii imaamku uu ka dhigay caleyh raxmat ullah amaba kitaabku dambeeya uu ka dhigay abwaab badanna ilaa un sideed todoba cashar wuxuu noqdaba ilaahay intuu na gaarsiiyo kitaabu lashriba marka wuxuu ka dhigay cabitaanka kitaabkiisa weliba imaamka cali raxmat ullah inta badan boqolkiiba sagaashan wuxuu xoogga saaray inuu ka hadla khamrad waxaan isleeyahay imaamka munaasabada uu kitaabu lashriba amaba khamrada iyo cabitaanada noocaasa ah wuxuu dib u mariyey nabigeena wuxuu sheegay sala allahu calayhi waali wasalam aakhiru zamanka in dad ay imaan doonaan khamrada aada u cabaan iyo waxyaabaha muskirka ah weliba ku magacaabaan magaceeda waxaan ahayn marka aakhirka kitaabka inuu kusoo arooriy kitaab alashri ay khamradii munaasab miyay u tahay ku geli mararka qaar maadaama akhira zaman hadda la jooga ee kitaabkana uu gebagabeeyey adduun gebagabadiisii kitaabka gebagabadiisii inuu labadiiba muxuu ahaa dhankaas ishaaray suuragalba noqonaysaa oo war khamrada aakhir zamanka waa khatare gebagabadii kitaabka marka inaan idinkaga digo ayaan u keenay malaha sheekh saasu isleeyahay isleedahay markaad dhanka fiiriso wallahu aclam kitaabu اlashribati cabitaanada kitaabkiisa ayuu kitaabkan halkan uu kitaab yahay baabu taxriimi اlkhamri khamrada xaaraannimada ayuu baabkan u baab yahay qaala allahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsu min camali الshayطaan faاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu الshayطaanu an yuuqica baynakum alacdaawata wاlbagdaءa fi اlkhamri wاlmaysir wayasudakum can dikri اllahi wcan الصalaaة fahal antum muntahuun rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina duulkii aamanuu aan ii nabi rumeeyow inama alkhamru khamrada iwalmaysiru khamaarka iwalansaabu asnaamta iwalaslaamu qorituurka asnaamta ku qotoma rijsun waa bakti waa wax xun oo min camali shayطaani shayطaanka camalkii xaggii ka ahaaday fajtanibuuhu ka fogaada lacalakum waxaad mudantiin tuflixuun inaad liibaantaane inamaa in kalamaan yuriidu wuxuu doona ashayطaanu shayطaanka an yuuqica inuu rido baynakum dhexdiina alcadaawata coleytan iwalbaqdaa caraytan iyo cara fi lkhamri khamrada sababteeda iwalmeysiri khamaarka sababtii wayasudakum idinkaga reeba can dikri اllaahi dikriga ilaahay can salaati iyo salaada idinkaga reeba ayuu doonayaa shayطaanka fahal antum adinka miyaatihin muntahuuna kuwa ka reebtooma oo ka haray oo waxaa weeye khamradii iyo khamaarkii labadaba ka haray ma tihin ayuu rabbi leh subxaanahu wa tacaala nacam aayaddan ama labadan aayadood imaamka dariiqadii lagu yaqaanay saan ma ahayn dariiqada imaam nasaa aan ku naqaanay waxay ahayd asal ahaan markuu baabka sheego inuu toos xadiidka u gala ahaan jirtay laakiin dariiqadiisii dhowr jeeroo yarna waan soo marna aad u kooban dhowr jeer oonan shan ka badnayn markii laisku ururiyo insha allah tabaaraka watacaala saan filaya ayuu muxuu aayaad horumariyey laakiin asal ahaan imaamka dariiqadiisa maahan alimaam anawowi waad aad aragteeno fii kitaabi riyaad saalixiin wuxuu aad u hormariyaa baab kasta aayaadkii qur-aanka ayuu hormariyaa kadibna axaadiis ayuu dib mariyaa bikhilaafi alimaam annasaa-i caleyh raxmat ullah waa ka duwan yahay weeyaan laakiin hadda halkan wuxuu ka dhigay ama uu hormariyey aayaad ayuu hormariyey waaya xadiidka شhan kun شhan boqol iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam nas abarna abu bakr qaala akhbarana qof kale ma ahan alimaam النasaa-ina ma ahan ardaygiisana ma ahan waa nin saddexaad oo aalibkii imaam النasaa-i ardaygiisii ardaygiisii ayaa marka halkala akhbarana alqaa'il waa tilmadu ibnu sini axmed ibn xusein alkasaar ninkaa la yihahdo axmed ibn xusein alkasaar ayaa wuxuu leeyahay ahbaranaa waxaa noo warramay abu bakr axmed ibn muxamed ibnu isxaaq asuniy qira'atan calayhi ibnu sini ibnu sunin waa la lahaa calayhi fii beytihi gurigiisa isagoo jooga ayaa xadiidkaa ku akhriyey ibnu suniga marka xirowga ahaa alimaam anasaa'i oo kitaabkan mxuah sunan nasaa-i almujtaba ka wariyey arday kasii warin waxaa weeyaan waa alkasaar oo axmed ibn xuseyna ibn xuseyn marka axmed ibn xuseyna wuxuu leeyay ahbaranaa abu bakr axmed ibn moxamed ibnu isxaaq asuniy ama ibnu sini qira'atan calayhi fii beytihi qaal anba'na alimaam abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb annasaa-i llahu tacaala waraxima allahu jamiicahum qaala wuxuu yihi alimaam nasaa anba'na waxaana warrama abu daawuud oo سليمان بن سيف الحراني weyaan قال xدثنا عبيد الله بن موسى الcبسي مولاه قال أنبأنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي ميسرة وعمر بن شراحيل عمر بن شراحبيل weyaan شراحبيل الهمداني الكوفي meeshan abu maysaraha meesha uu jooga waxaa isna jooga ashacbi alimaam shacbi oo caamir ibnu sharaaxiil waa isaga caamir ibnu sharaaxiil ashacbi kana waxaa weeyaan camr ibnu shuraxbiil alhamdani alkuufi can cumar bn khaaab radi allahu canhu arda sayd cumar ayaa qaar wuxuu yihi sayd cumar lamaa goortii nazla uu soo degay taxriimu alkhamri khamrada xaaraanimada markii uu soo degay qaala cumar sayd cumara wuxuu yidhi allaahuma alehw bayin noo cadday lana anaga fi lkhamri khamrada oo waxaa weeyaan mugdigaan aan ku jir naga saarta ilaah khamrada noonagu soo deji amaba noo soo deji oo noo fa naزlat waxaa soo degtay alaaya alatii taasoo fi الnisa fa naزlat waxaa soo degtay alaaya aayadda ayaa soo degtay alatii ayadaasoo fi اlbaqara suuraة اlbaqara ku sugan waati ayadda ayada wayasaluunaka can اlkhamri wاlmaysir qul fiihimaa iثmu kabiiru wamanaaficu linnaas waismuhumaa akbaru min nafcihima ayaddaas soo degtay kow markii ayadda ay soo degtay ayaa faduciya cumaru sayd cumar ayaa loo yeeray faquriyat quriyat caleyhi waa lagu dul akhriyay ayadda ayaad ahayd fa qaala cumar sayd cumar wuxuu yidhi allaahuma allahyo bayin noo lana annaga fi lkhamri khamrada shanigeeda bayaanan cadayn shaafiyan wax caafiso oo waxaa weeyaan mugdiga naga saarto kow fanaزlat waxaa soo degtay alaayatu aayadda ayaa soo degtay alatii taasoo fi nisa suurati nisa ku sugnaed ayaa soo degtay oo aayadda tay ahayd yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu alla iyo nabi rumeeyow laa taqrabu ha u dhowaanin asalaad salaada wa antum adinka walaal antum sukaara aad sarkhaansantihiin adinkoo sarkhaansan salaada ha u dhowaanin kow saas ayaa soo degtay ayada ayada ah oo suuratanise ku sugan fa wuxuu aday munaadi rasuulilah rasuulka alle muadinkiisa idaa muadinka rasuulkeena sal slm markuu adimo fa wuxuu aday munaadi rasul rasulka alle muadinkiisa wuxuu ahay rasuulkeena sal slm radia allahu can munaadi idaa qaama goorta u istaago idaa aqaama markuu aqimo asalaad salaada markuu aqimo naadaa wuxuu uu dhawaaqi jiri oo muxuua ah, qimitaanka wuxuu ku dari jiri laa taqrabu الsalaata waantum sukaara laa taqrabu ha u dhowaanin asalaat salaada waantum sukaara waantum alxaal antum sukaara aad sarkhaansantihiin khamrada haddii aad soo cabteen oodan sarkhaansanayn dhib ma lahan lakiin haddii aad sarkhaansantihin salaada u dhowaanin u dhihi jiray faduciya cumaru cumar ayaa loo yeeray faquri'at ah, calayhi ayadda ayaa lagu dul akhriyey yaa ayuha aladiina aamanu laa taqrabu salata waantum sukaara xataa taclamu ma taquuluun wahaakada kow faqala wuxuu yidhi allahuma alla bayin noo cday lana anaga fi lkhamri khamrada shanigeeda bayaanan cadayn shaafiyan nacafiso fanaزlat اlaayatu ayad ayaa soo degtay allatii ayaddaasoo fi lmaa'ida suurat lmaa'ida ku sugan faduciya cumar cumar ayaa loo yeeray radia allahu anhu faquriyat caleyh waa lagu dul akhriyey fahal antum muntahuuna ayad ku dhammaanaysa weeyaane falamaa goortii balaqa u gaaray fahal antum muntahuun fahal antum aninka miyaa tihiin muntahuun yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlazlaamu rijsu min camali الshayطaan fاjtanibuuhu kadibna ilaa aakhiri aayaddan soo marnay wa can الsalaa wayasudakum can dikr lah an الsalaa fahal antum muntahuun ilaa halkaas laga gaaro ayaa lagu dul akhriyey fahal antum miyaa tihiin adinka muminiintii iyo muslimiintii muntahuuna kuwa ka reebtoom oo khamra cabka ka reebtoom ma tihiin qaala cumar wuxuu yidhi radia allahu canhu arda intahaynaa intahaynaa waan ka harnay oo waan ka reebtoonnay waan ka harnay waan ka harnay ayuu yidhi radia allahu canhu arda marka taariikhdii khamrada ay soo martay ayuu imaamka xadiidkan ku caddaynaya oo markii hore rabbigeen subxaanahu wa tacaala in ay saxaabada weydiiyeen khamrada xukunkeeda kadibna uu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala jawaabtii markuu muxuu ahaa ka jawaabayey waxay ku weydiinayaan khamrada iyo khamaarka ay wax kaa weydiinayaan waxaad ku tiraha nabi allow waxaa weeyaan labadooda gudahood waxaa ku sugan dembi ayaa ku sugan dembi weyn amaba mxuuah badan ayaa ku sugan iyo nafci iyo waxtar ayaa dadka ugu sugan dembi badanna uu ku jiraa waxtarna waa ku jiraa laakiin dembigooda iyo waxtarkooda waxaa weyn dembigooda weyn ayaddaas ay ahayd ayadda koobaad tii labaadna waxaa weeyaan bahashi ciriiri ayaa la geliyey haddii aad salaada subax markaad dukato aad cabto sarkhaanimadii inay ku haysaa laga yaaba ilaa duhurkii haddii aad bacduhur cabtana casirku ku hayni marka salaadii faradka ahayd inaad jamaaco imaado ayaa lagu diidi dad badan oo ka mid marka waxaa weyaan waxaa dhacday tii hore dad badan baa ugu haray tii labaadna dad badan baa ugu haray oo salaadooda ayagoo dhowrani cumarna radia allahu anu arda markasta uu tii u lahaa ilaahayow wax si rasmi a waxaa nooga reebo oo nacaafiyo soo deji kadibna markii ay soo degtay aayadda qur-aanka ahayd rijsun min camali الshayطaan fاjtanibuuh ka fogaada fahal antum muntahun lagu khatimay kadibna intahayna intahayna ayaa dhacday saas ayaa khamrada lagu xarimay waxaa noo imaan doonta habka loo daadinayo iyo waxyaaba badana noo imaan doonaan iyo noocyada khamrada laga samey laga samayn jiray xilligaas baabu dikri sharaabi cabitaan sheegitaan la sheegay ayuu baabkan u baab yahay alladii cabitaankaasu uhriqa la daadiyey bitaxriimi alkhamri khamriga xaaraan xaaraan yeelitaankiisa maalintii la xarimayey khamriga la daadiyey noociyadda u ahaa ayuu baabkan u baabiya in la sheego nooc marka iyada ah khamro ahayd maxay ahayd hadda waad aragteen yacni khamrada dhalo inay qaar ku jiraan eh, qaar muxuu ahaa waxay ku jiraan blastic eh, iyo caag ay ku jiraan eh, kalarkooda qaar waa casaan qaar waa biyaa iska caadi oo muxuuaha sida sbritka iyo seven afka iyo noocyaas uu egyahay waad aragteen yani noo noocyo kala duwan waa laakiin xilligaas ayada ah khamrada la cabi jiray noocay ahayd maxaa laga samayn jiray macana baa laga samayn jiray ma timraa laga samayn jiray ma waxaa weye qamadiyaa laga samayn jiray ma waxaa laga samayn jiray gerbi ma geley baa laga samayn jiray mmala baa laga samayn jiray noocay ahayd waa noo imanaysa marka xadii شhan kun شhan boqol iyo kow iyo afartanaad waa xadii صaxiixa qaala aimaam na sweyd ibn mrwsi qaala ambana cabdulahi yani mubaarak waa imaamkii can sulaymaan ibn ataymi sulaymaan ibn darkhan ataymi weeyaan ana anas ibn malikin xadiidku waa rubaci maaragtan ana anas ibn malikin mis waa khumaasi khumaasi weyaan ana anas ibn malikin radi alahu anhu ardaah khadima rasul lah sl abar wuxuu sheegay qaala inuu yidhi anas bayna gor ana aniga qaa'iman aan taaganahay cala alxayi qabiiladii tolkii ayaan dhex taagnahay tolkii ayaan dhex taaganahay baynamaa ana aniga qaa'iman aan taaganahay cala alxayi tolkii aan dhex taagnahay oo dadkii muxuu ahaa eh, qabiilka ahaa dhexdooda aan jooga he wa ana ana asqaruhum kan ugu yaraanta badnaana sinan xagga da ugu yarahay calaa cumuumati hay baynama ana qaa'ima cala alxayi calaa cumuumati waa intaas marka waa mudraj dhexdaas wa arkaysaan waana asqaruhum hadal oo anas uu dhexda ka soo geli weeyaan baynamaa goor ana aniga qaaiman aan taagana alxayi qabiiladii calaa cumuumati adirada aan dul taaganahay wa ana anigana asqaruhum sinankan ugu daada yaraanahay id jaaa rajulin baa yimid oo faqaala kadibna wuxuu yidhi inahaa qad xurimat alkhamr inahaa shaniya ama qadiyade qad xurimat waxaa la xarimay alkhamru khamradi waa la waana waayahay waana anigana qaa'imun aan taaganahay calayhim korkooda asqiihim aan waraabina min fadiikin lahum fadiika waxaa la yidhaahdaa timirta busriga loo yaqaano timirta waxay martaa yacni marxalooyin amaba wakhtiye ayay martaa timirta markay soo baxda geedki markuu weynaado kadibna eh, gacankii ama raqobtii ay soo dhacdo oy mirihii soo baxaan waxay maraysaa marka xaalado kala duwan garow iyo cagaar ayay maraysaa oo adag waxaa ka horeya iyadoo carduna kaas hadda kama hadlayn garow ayay maraysaa kadibna waxay maraysaa casood casood ayay maraysaa kadibna waxay maraysaa rutab waxa loo yaqaano oo si fiican u bislaato oo ay qoydo kadibna waxay u gudbaysaa eh, nooc la yidhaahdo intaan rutabka la gaarin balaxay maraysaa balax balax balax kadibna waxay u gudbaysaa ruabki kadib ay marka timir noqonaysaa maraaxishaas noocaas ay maraysaa marka waxyaabaha noo imaan doona marka oo amaba balaxa amaba eh, busriga amaba zahwiga amaba eh, ruabka amaba noocyadaas ama timirta caadiga waa meelaha ay soo marmaraysay xilliga ay cartunka ahayd iyo xilliga garowga ay ahayd iyo xilliga casoodka ay ahayd iyo xilliga waxaa weyaan ay ruabka iyo qoyaanka gaartay balaxa eh, mxuu ahaa wuxuu udhexeeyaa zahwiga wuxuu udhexeeyaa iyo marka ilaa ay marka ay timir caadi ka noqoto ka qalasho intaas ayuu ka sheekeynaya muhimadda marka maxay tahay muhimadda noo imaan doonta waxaa weeyaan timirta xaalad kastoy maraysa khamraa laga samayn karay waa laga samaynay laakiin xaalado waxaa jirta ay degdeg wax u sarkhaaminaysay xaalado waxaa jirtay degdeg ay wax u sarkhaaminaysay waa xaaladda busriga ka bilaabata ama garawnimada marka xilliga garowga ay tahay ama casoodka zahwiga ay gaarto xiligaas oo kale ay aad wax u saraamin jirtay marka xiliyada ayaed unbu ka sheekaynaya wa ana anigana qaa'imun aan taagana calayhim korkooda askiihim aan waraabini khamradii min fadiiqin lahum timirta garowga ah oo la e, burburiyey ama la tumay timirta garowga ah oo la tumay khamre laga sameeyey ayaan waraabinayay fadiiqa marka waxaa weeyaan waa timirtaas garowga ah oo weli casoodka aan gaarin oo cagaarka muxuu ah, xaggad xigto oo la burburiyey khamr laga sameeyey ayaan muxuu ah waraabinayey asqiihim aan waraabina min fadiiqin timir garow ah oo la burburiyey eh, khamr laga sameeyey oo lahum ayaga ay leeyihiin aan waraabini faqaaluu waay dhaheen faqaaluu waxay yidhahdeen ikfa ikfaha daadi raggii cabaay oo saxaabada ahaa markii inay khamradii xaaraantay la soo gaarsiiyey uma aabiyeeni waxay dhaheen daadi sidii loo orday kitaabulisticaada looma ordi kar la socdo meeshaan axkaam iyo alqaab iyo howlo badana imaani iyo muxuu ahaa geeda in la cadday marka waa lagu yara daahi saa la socdo kow fakafa'tuha markaasaan daadiyey waa anas ibnu maalik radia allahu canhu ardaa faqultu waxaan ihi lianasin anas waxaan ku ihi raawiga aadahii maa huwa cabitaankooda muxuu ahaa oo fadiikha aad sheegaysa muxuu ahaa qaala wuxuu yidhi albusu waa timirta garowga ah oo la burburiyey iyo watamru timir oo laisku daray ayuu ka samaysnaa cabitaankooda maalinta iyadoo cabi jireen khamrada ah qaala abu ibnu anas wuxuu yidhi ibnu maalik weeyaane kaanat khamruhum khamradooda waxaa weeyaan ayay ahayd yowmaidin maalintaas yacni khamrada ay cabi jireenba sideedaba khamrada intooda inta badan oy khamrada ka dhigan jireen waa garowgaas timirta ah oon weli bislaanin iyo timirta caadiga ahayd oo laisku burburiyey oo kadibna la qooshay oo la qooyey oo cabitaan laga sameeyey oo la dhigay oo kadibna isbedeshay taasay khamrada u badnayd weeyaan falam yunkir anasun anas ibnu maalik arinka asaga ay muusan inkirin sulaymaan ibnu tarkhaan ayaa wuxuu leey hadalka asaga markuu dhahay anas wiilkiisii oo hadalkaas uu ku hadlay oo sidii xaaladda ay ahayd uu sheegay abubakar oo arrinkaas sheegay anas oo aabihii ahaa oo xilliga asaga taagana kumuusan inkirin waa iqraar marka waxa iqraarka loo yaqaano weyaan ama taqriir xadiid shan kun shan boqol iyo labayo afartanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nas akhbarna sayd ibn nasr qaala anbana cabdullahi yani mubarak can saciid ibn abi caruba can qataada ibni dacama can anas maliki khadima rasul lah sal slm radia allahu canhu arda waraxima allahu jamic aruwaat waradia allahu can jamic saxaabati rasuli lah sal slm qala wuxu yh anas malik kuntu waxaana asqii mid u waraabay abaa alxata abu alxa alansaari oo ninka mxuu anas malik adeerkii ahaa ayaa mxuu ayaan waraabinaya khabra wa ubay ibnu kacb ubay ibnu kacb waa taqaanaa ninkii ad taqaaneen oo saxaabiga ahaa oo saaxiibu qur-aanka ahaa ayaan waraabinaya khamra waa intaan la xaaraan yerin wa abaadujaana abaadujaana ninkii ad taqaanin isna ahay raggaas ayaan waraabinayey fii rahatin koox ay la jiraan meel ansaar ree ansaarida yani saddexdaa nin ayuu magacaabay iyo koox ree ansaareed ayagoo isla jira khamro waraabinayay fadakhala calayna rajul nin baa noo soo galay faqala wuxuu yidhi xadaa khabarun khabar ayaa soo kordhay ama soo dirsay nazala waxaa soo degay taxriimu اlkhamri khamrada xaaraanimada ayaa soo degay fakafana fakafa'na waan daadinay marka qaala wuxuu yidhi wahiya iyada yowma idin wamaa hiya maayn ahan wamaa hiya iyada maayn ahaan yowmaidin maalinta ayada ila alfadiiku timirtaas garowga oo la burburiyey oo khamr laga sameeyey ama la qooshay mooyin wax kale ma ahan busriga marka muxuu yahay khaliiط اlbusri waاtamri timir iyo garow lisku qasay ayay ka samaysneed weeyaan wa qaala anas wuxuu yihi laqad xurimat waa la xaran yeelay alkhamru khamradii wa ina caamata khumuurihim khamradooda intooda badan yowmaidin alfadiiqu ay fadiiq tahay fadiika waxaa weeyaan timirta garowga ha u badan timir muxuu ahaa yarna waa lagu daray hadalka marka uu abubakr ibnu anas uu yidhi ana muxuu ahaa anas ibn malik marka xitaa iqraar iyo kaamusitaan bas ma ahane wuu u qiray wuu ku raacayba qowl ahaan iyo riwaayadan dambe ayaa caddaynaysa inuu ku raacay weeyaan wallahu aclam xadiidka shan kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiix isnaada qaala alimamu nas kuna sayid nas qaala anbana cbdullahi mubarak can xumayd ibn abi xumayd awiil can anas ibn maliki khadim rasul lah sal slam kan ayaa rubaaciya qaala wuxuu yidhi anas maalik xurimat اlkhamru waana xadiidka mawquuf xurimat اlkhamru khamrada waa la xaaraan yeelay xiina xurimat goorti la xaaraam yeelay wainahu shaniya la sharaabahum cabitaankoodan albusru timirta garowga iyo watamru timir ay tahay ayaa la xaran yeelay sidaa weyaan timirta marka khamrada waa imtixaan zinada iyo khamrada iyo xariirta la xirto iyo muusikada iyo dilka muxuu ahaa aanan loo aaba yeelaynin waxyaabaha nabigeenna uu sheegay oo muxaramaadka ah oo ilaahay uu xaaraan yeelay in ummaddan akhirkeeda ay ku dhaqmayso uu nabigeena sheegay ayay ka mid tahay calayh salat slam sayaأti calى الnaas zamaanu laa yacrifu اlqaatilu fima qatl wala اlmaqtuulu fima qutil zaman ummadda waxay u imaan doona akhir zamanka qofka uusan garanaynin qofku wax dilay wuxuu wax ku dila ma yaqaan kan la deeni wax lagu dila ma yaqaan ayaa imaan doonta oo dee waan iska laynaa ummaddii sidoo kale sayakuunu fii aakhiri ummati qowmun yastaxiluuna alxira wاlxariir wاlmacaazif ummaddayda aakhirkooda waxaa imaan doona qolo saddex shay banaystaan alxira farjiga iyo zinada waad aragteen hadda imtixaanka yeella kolleyba annaga zinadii hoose dee guryaha lala geliyo annaga ma garan karno laakiin waxyaabaha bannaanka noo yeellood aragteen oo amaba social mediaha yeela oo isqaawin isqaawintaa amaba isku dhegdhegitaanka ah amaba hadallada xumoo aadku liidan ah amaba imtixaanka ah amaba waxaa weeyaan heblaay saaxibtii iyo muxuu ah saaibkeed saaxibkeed iyo iyo saaxibtay iyo imtixaan iyo afar sana shan sanaan wada soconnay waad garan kartaan wax ka dhalana oo dad dhallinyaro ah oo caafimaad qaba oo cun oo cuni oo cabi oo saaxani oo qubaysani oo qol isla geli oo intaa iswata sanad iswato labada iswato mid iswata waad garan kartaa nabigeena wuu sheegay alayh slat slaam yacni laba qolob me laba qof oo nin inaaga meel kuma khaaya noqdaan ilaa shayطaankaa sadexayso nabiga muslimin alayh salat slaam marka dhaqanka isaga waxaa toos looga dayanaya oo laga mxuu ahaa eh, laga raa lagu raacaya nimankaas gaalada ah latattabicuna sanana man kaana qablakum nabigeena ayaa sheegay alah slat slam qolyaha idinka horeeyey jidadkooda umaad mari doontaan iyo ariiqoodii aad mari doontaan waxaa weeyaan xataa low dakhaluu juxra dabin dakhaltumuuh haddii god ay galaan dabiga baalkan loo yaqaana oo masalo waleeg u eg oon horey usoo marnay ood ogeydeen godkeeda oo lalaabka badan oo qaabka daran hadii ay galaan waad gallahideen waxaa kaloo ka mid ah nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu aad iyo aad arrimahaasoo dhan ugu hadlay waxyaabaha khatarta oo imtixaankana haysta ay ka mid tahay kow shayga kala asna almacaazif waa muusikada iyo khamrada muusikada iyo heesaha iyo baleede imtixaankaad aragteen oo hadda dee xaaladiisa aad la yaabantihin ama aan la wada yaabannahayba imtixaanka i taagan marka waxyaabahaas waxyaabaha imaan doona khamradana waa tii nabigan uu sheegay khamrada waa aragteen daroogadii iyo baladay qaadkii waa waa khamro daroogadii waaba ka sii daran oo khamrada ayaa muxuu qarsa aa noqoni qarsa khamrada ayaa noqoni marka daroogada loo eega leanna khamrada waxa laga yaba qofka inuu cabo kadibna inkastay umulqabaa'id tahay kadibna uu ka tooba keenood ka noqda laakiin inta badan qofka hadduu drags iyo muxuu waxyaabahan uu marba gala daroogada hadduu gala khalaas xitaa qofka khamrada caba waxaa laga yaabaa inuu wax barto waa laga yaabaa inuu iska shaqaysto ayaa laga yaabaa inuu xataa madax noqdo ayaa laga yaabaa inuu muxuu ahaa ummad inuu ganacsi sameeyo ayaa laga yaabaa laakiin drugs qofka aduu marba galo ood muxuu aha isaga isticmaalo khalaas wuu ku day adduunna day aakhirana muxuu ahaa ilahay baa kole gacanta ku haya lakiin aakhiro badan meesha kama muuqato marka adduunkaas wuxuu noqonaa caala ummadda wax ku imtixaaman oo si la yel isaga waa muxuu aha waxaa naf ku jirta oon la xalaalayn karin la gowrici karin dee ummaddina culays ku ah waa huqul imtixaan waa waana waxyaabaha ummado badan lagu baabiye hadda nimankan walala reer kostiga wax baabiye wax iyaga eber annaga hadda nosta waa nagula bilaaba madheero iyo wajeer iyo gaariso iyo si inaba caadi ahayna loogu wadaa oon inaba caadi ahayn yani daroogada nooc ugu qaalisanaa ayaa bilaash lagu qaybinaya waad garan kartaa ummad in la halliga la rabo wa ummaddan waa laga soo baxay iyaga annagana waa nagula wadaa waxyaabaha la kale waxaa ka mid dad akhyaar oo safka hor inay galaan ku tukadaan laga yaabo oo muxuu ahaa ilaahay uu nicmeeyey oo qur-aanka akhrinayaan oo diinta ilaahay baranayaan oo yaqaanaan ayaa ka ganacsanaan ummadda halligayaan haddii qofki intuu qori a ka qaato uu boqol qof dilo iyo hadduu hal muxuu ahaa hal eh, muxuu ahaa jawaan oo daroogo u qaybiye yaa taaiir badan yaa saamayn badan sida dhabta waxaa saamayn badan eh, qofka markuu hadda qoriga akaam wuxuu ku dili karaa hadduu xataa laba boqoloo xaba uu ku wato boqol qof konton qof soddon qof labaatan qof uu dili karaa laakiin markuu muxuu ahaa daroogo hal jawaana qaybiyo wuxuu baabi'inayaa generation dhan ummad dhan malaayiin qofaad baabi'inaya kan intuu dhali lahaa iyo wii dhaqi lahaa iyo waaad baran lahaa iyo umadda wuu soo kordhin lahaa o dhan halkaasa ku tagtay wahaakada dembi marka aan dhammaanaynin weyaan waa imtixaan kolleyb waxaan is leeyahay waxyaabahaas waxyaabaha u baahan in aad loogu fikra ay ka mid tahay oo daroogada aad iyo aad runtii loola jihaado aad iyo aadna loola dagaalamo kolleyba culimada way dagaalamaan cid kale ood ka maqliya yar nin madaxa ma ka maqliys darooga ka hadal war imtixaankan haysta kamid tahay war xataa haddaad diin shuqul ku leyn ummad sooma soo inaad wax aad maamushaan ma rabtaan dad aad maamushaan ood madax u noqotaan ood askar ka dhigataan ood wasiiro ka dhigataan ood xamaali ka dhigataan ood waxaa weeyaan iclaami iyo warbaahin ka dhigataan oo dhan walba ad sooma rabtaan hata imtixaankan haystay ka mid nacam ya ha nacam koru yar hadal xaj ha yaa rab may waxa yeele wax caadi ma ahan waxyaaba qarsoon oo meelaha qaar hadda annaga mogta mandiqadan shaydaan gulguul weyaan oo aad shaydaanka ugama badno mandiqadan nuurkii inta masjida inta masjid inta khayrka dacwadii sunadii akhyaartii ah, dadka ganacsatada ahaa hakada meeshan waa lagu badan yihi laakiin aطraafta meelaha dhinacyaha markaad tagtaan waxaadan filayna ad arkaysaan ilaahay isagaa wakiila subxaana watacaala laakiin diinta ilahay kolley waa mansuur adiga marka ama dowr ka qaado amaba waxaa weeyaan ka sax aday ku tala waa yahay baabu istixqaaqi alkhamri khamrada mudashadeeda lisharaabi albusri cabitaanka garowga iyo watamri timirta laisku daray in magaca la siiyo khamra inay mudan yihiin ayuu baabkan u baabiyey dadka qaar inay u qaataan khamrada waa shaygu cinab un laga samayna ma aha haddii marka garow iyo laisku qoosha timir caadi ah oo la dhiga oo xilligii ay ku eh, sarkhaannimada ay ku keenayeen eh, la gaadhsiiyo inay magaca khamro mudanayaan ayuu baabkan u baab khamrada sida hadda ay gaalada u cabaan ay gaalada muxuu ahaa nimanka jaahiliga way cabi jireen aad bay u cabi jireen xadiidka shan kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadid saxiixun mawquufun waa saxiix laakiin mawquuf calaa jaabir bni cabdillah akhbarnaa suwayd ibn nasr marwsi ayuu yihi imam nasa aleh raxmat ullah qaala anbana cabdullahi mubaarak can shucba can muxaarib ibn dithaar can jaabir bn cabdillahi yani bn abd ibn cabdillaah qaala wuxuu yihi jaabir bn cabdillahi radi allahu anhu ardah can abihi kadalika albusru iyo tamru garowga timirta ah oo weli aad u bislaanin iyo timirtoo laisku qooshay khamrun waa khamra xadiidkaa an kun an boqol iyo شhan iyo afartanaad saxiix mawquuf qaal imam sd abarna sayd ibn nasr qaala akhbarna cabdillah mubaarak can sufyaan athawri can muxaarib ibnu dihaar qala wuxu samitu jaabir bn abdillahi kama radi allahu anhu canhuma qala wuxu uhi jaabir albusru timirta garowga ah oon weli bislaanin iyo watamru timirta caadiga ah khamrun oo laisku qooshay laisku daray khamrun waa khamr weyn rafcahu acmash acmash sulaymaan ibn mihraan riwaayadiisa jaabir kuma joojinina nabigan ayuu kor yeelay sal allahu alayh wala slm marfuuc ayuu ka dhigay waa kan soo socdee xadiidka shan kun shan boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam nasl abarna swayd ibn nasr ama alqasim alqasim ibn zakariya qaala ambana cubaydullah ibn muusa alcabsi mowlaahum iqatu wa kaanat shayac can shaybaan ibn cabdiraxmaan annaxwi can lacmash an sulayman ibn mehraani can muxaar ibn dihaar can jaabir bn cabdilah radi allahu canhuma can nebi sal sl nabigeena qala wuxuu nabigeena azabiibu zabiibka iyo wtamru timirta oo laisku daray huwa اkhamr isaga un un khamro ah yani meelaha ugu khatarsan waa hadeertaan ala jooga xataa cinabka waa zabiibka mogta cinabka caadiga hadda arkaysaan oo qoyan markii uu qalalo wuxuu noqonaa zabiib zabiibka waa ka wax kale hau raadinin meel kale ka doonin dadka qaar waxaa laga yaabaa inay cinabkan caadiga yeelo hadda meelaha lagu iibiyo ayna inuu zabiib noqona u aqooni cinabkaas unbaa qalali ama la qalajini kadibna wuxuu noqonaa zabiib marka zabiibka ama cinabka iyo timirta oo laisku daray ayaga ayaga unbaaba muxuu ahaa ayaga unbaaba khamro ah yani khamro ka khatarsan waaba yar tahay weyaan ama maba jirto nahyu اlbayaani can shurbi nabidi اlkhaliiطayni alraajicati ilى bayaani اbalxi balaxi wa tamri baabkan sidaan kuma toosna sida saxda ah wallahu aclam siduu saaxib dakhiirat xog u sheegay waa sida soo socota bayaanu nahyi baabu bayaani nahyi reebitaan la cadday ayuu baabkan u baab yahay can shurbi nabiidi اlkhaliiطayni labada lisku daray juiskooda nabiidka waxaa waa juiska caadiga waxaa weeyaan mambuud shayga meeshii lagu riday oo lagu qooshay ayaa nabiid la yihahdaa baabu bayaani nahyi baabu bayaani nahyi reebitaan cadayntii ayuu baabkan u baab yahay can shurbi nabidi khaliiطayn labadeed isku daray nabiidkoodii iyo wixii laga miiray cabitaankii alraajici u laabanay ilaa intibaadi اlbalaxi timirta balaxa loo yaqaano ilaa intibaadi maya soo maan dhihin baabka waa ka wareegnay baabka dhanba waxaa weyaan waxaa ku jira wahmi baa ku jira amaba waxaa ku jira yani taxriif baa ku jira taxriif marka waxaan akhrina waa baab kale baabkii o la toosiwa saa wala socda baabu marka qorta qofka qorna ha qorto baabu bayaani nahyi reebitaan caddaynta iyuu baabkan u baab yahay can shurbi nabiidi اlkhaliiطayni labadi lisku daray cabitaankoodii abita mxuu ahaa eh, eh, eh, casiirkoodii ama cabitaankoodii cabitaankii laiska reebo alraajic uu laabanayey ila intibaadi albalaxi timirta balaxa loo yaqaano iyo watamri timirta caadiga ah oo laisku daray cabitaanka laga sameeyey oo labadaas laga sameeyey reebitaan laiska reebo in la cabo caddaynta ayuu baabkan u baabiyey baabu bayaani الnahyi can shurbi nabidi اkhaliiطayn raajici raajicati ma araajici ila intibaadi اlbalaxi watamri balax marka maxaa la yihahdaa balax waxaa la yihahdaa awalu maa yarطubu min albusri garowga shayga u horeeya oo muxuu ahaa markuu qoyaan bilaabo ayaa balax la yihahdaa timirta markay garow tahay waa busrki busrigii kadibna waxay soo aaday zahwiya imaan doona oo wax yar inay soo yara iftiinto iftiin yar ama casood ay noqoto kadibna balaxa imaana markay yara qoyeyso weeyaan oy qoyitaanka ay bilaabayso waa yahay xadiidka shan kun shan boqol iyo toddoba iyo afartan annaga waxa aad uma naqaano marka qofkiiun raba inuu macnahadaas si daqiiq u ogaado wayaan mooyane muhiimadda waxay tahay timirta in khamr laga sameeya maraaxisheeda iyo noocyaha kala duwan noocaha haddaba waa sahil isnaad qaala imam nasr asaab ibn ansur qala ambana cbdiraman mahdi can shucbata waa imaamkii can alxakim bn cutaybat alkindi weeyaane can ibn abi leyla cabdiraxmaan weeyaane can rajuli nin oo min asxaabi rasuuli lahi min asxaabi nebi sal sl nabiga saxabiis ka mid a ana nabiya nabigan sal sl naha wuxuu diiday can albalaxi timirta balaxa loo yaqaano oo marka ayada uun casoodka inta ka soo baxday yara muxuu ahaa qoyaan uu geli iyo watamri timirta caadiga wazabiibi zabiibka iyo watamri timirta in isku dara can albalaxi watamri meeshaan faasila annaga noogu jirto ka bixii faasiladaasaa laga tuuro albalaxi watamr waxaa ku jirta faasiladaas laga bixiyo wzabiib watamrina ayadana faasiladas ku jirta laga bixiyo waa israacsan yihin naha wuxuu u diray rasulkan sal sl an albalaxi timirta balaxa loo yaqaano noocaas markaad xilligaas marayso oy casoodka ka soo baxda ooy garowgii iyo casoodkii soo dhaafta kadibna ay qoyaan bilowda iyo watamri timirta in laisku qoosho oo waxaa weeye khamr laga samaysta ayuu nabigeena diiday iyo wazabiib zabiibka watamri tamir in laisku daro ayadna oo laisku qoosho oo laga samaysta khamra nabigeena uu diiday calayhi الsalatu salaam baabu khaliiط اlbalaxi balaxa waxaa weeyaan timirta loo yaqaano oo qoyaanka uu soo galay iyo wazahwi iyo timirta casoodka ah oo busriga iyo garowga ka soo baxday in iyado la isku qoosho oo kadibna laga sameeyo cabitaan laga samaysto cabitaankana khamr isroga dabcan diida lisud ayuu baabkan u baab yahay waxaanoo dhan aad arkaysaan waxaad ogaataan ikhwan ikiraam awal islaam xillig u horreeyey oo khamrada la xarimay xitaa waalashii loo yaqaanay in lagu qooshto ayaa la yidhi loma isticmaali karo intaasoo dhan waxaa la diidaa waalasha ma aha waxaa la diidaa timirta noocyada kala duwanna ma aha waxaa la diidaa waxaa weeyaan waxay wasiilo u yihiin waa khamradii maadaama ay khamradii xaaraan tahay wasiilada loo marayna ay tahay timirtaas noocaasa oo la qooshi jiray oo laisku daraayey iyo waalashaa la isticmaali jiro degdeg wax u bedeli jiray ay tahay arintii marka hore waxaa la joojiyey walashi sadan lidariica dariicat shurbi khamri ayaa muxuu la diidana marka waa la joojiyey marka dadkii ay khamradii ka istaageen oo inay muxuu xaaraan tahay qalbigooda ku sugnaaday oo ay la qabsadeenna wixii o dhan waa loo baneeyey timirti waa loo baneeyey nooc kastoo ay ahaato walashi dhowr dhan waa loo baneeyey kadibna waxaan la yidhi wax muskir ha cabino wax wasarkhaami ha u dhowaanina sidaa wey marka waa maraaxishi iyo hawshii loo soo maray in khamrada meesha laga tirtiro amaba dadka muminiinta qalbigooda laga fujiyo xadيث شhek شhan boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadيث صaحيixa qala الimaم النسائي أخبرna وسلم بن عبد الأعلى qala xadثna iبن فضيل ومحمد عن xبيب بن أبي cمرة عن سعيد بن جuبير سعيد بن جuبير عن بن عباس رضي الله عنهما ورحم الله جميع الرواة ورضي الله عن جميع صحابة رسول الله صلى اه سلم qال wuxuu yihi cبدالله بن عباس نهى رsuل رsul وxuu diiday sل سلم عن الdubاء عن الdubاء dubaha waxaa weeyaan waa bocorka bocorka hadda caadi waaba la cunaaba oo mxua kudaarta lg waa lagu darsadaa maraqa lagu samaystaa dubahaas marka intii eh, gudaha la qalajiyo wa gudaha ku jira laga saara ayaa muxuu ahaa khamrada lagu kaydin jiray amaba lagu dhalin jiray nabigeena wuu diid in loo isticmaalay walantam iyo ashuun noocya ka mid ah shontan buu sheekh naga dhihi jiray ani ma aqan shontan waa laakiin cid u taqaana ma jirta shontan waa un ashuun un siaan koleyba muuqato iwalmusafat iyo kan la gaamureyey ama lalaamiyey oo waxaa weeye waalasha qaar inta la hagaajiyo ayaa kadibna waxaa la marinaya laami ayaa la marinaya marka laamiga la mariyo degdeg ayaa wixii lagu shubay ay isu rogayaan ay isu iyo wanaqiir iyo geed la qori jiray oo dhexda inta laga qora kadibna isna si loo sancayo oo khamrada degdeg wax u khamrayo wa an yukhlata in lisku daro in lagu daro wa an yukhlata in lagu daro albalaxu timirta teeda qoyaanka bilowday oo garownimada casood ka soo baxday iyo wazahw iyo tan casoodka oo hadda muxuu aha casoodka bilaabaysa in laisku qoosho oo timir ti eh, inta eh, la burburiyo amaba la tumo kadibna cabitaan laga sameeyo cabitaankana akhiiran wuxuu noqonayaa khamru noqonaya taas intaba nabigeena ugu diiday alayh slat slam xadidka shan kun shan boqol iyo sagaal iyo afartan waa xadii saxiixa qaala alimamu nas abrna asxab ibrahim qala anbana jarir bn cbdilxamid dabi can xabib bn abi camrata can saciid ibn jubayr bn cabaas radi alla anuma qal cbdillah bn cabaas nahaa rasul rasulka wuxuu diiday sal sl dubai bocorta ayuu diiday iyo walmusafat bocorta in laga dhigto waal khamrada lagu dhaliyo iyo walmusafat iyo kii la gaamureyey ama laranjiyey mxua la mariyey laamiga wazaada maratan ukhra wuxuu kodhi wanaqiir iyo laantii dhexda laga qorayoo khamrada in lagu dhaliyo oo khamrada lagu sameeyo loo isticmaalayo wa an yukhlaa in laisku daro atamru tamarti timirti bizabibi zabiib lagu daray wazahw iyo timirta casoodka bitamri timirta caadiga laisku daro oo khamr laga sameey ayuu nabigeena diiday sala allahu alayh ali waslem xadiid shan kun shan boqol iyo kontonaad waa xadis saxiixa qaala aimam akhbarna alxusein ibn mansuur ibn jacfar qala xadaثna cabdullahi bn numayr qala xadaثna acmash can xabiib can abi arطaة waay can abi arطaة can abi saciid اkhudri sacd bn malik bn sinaan wey radi allahu anhu arda waraxima اllah can jamiic الruwaat wradia allahu can jamic asxaabati rasul lah sl slm qala wuxuu yihi abi saciid اkhudri nahaa wuxuu diiday rasul rasulka sal slm can الzahwi watamri can الzahwi timirta casoodka ah iyo watamri timirta caadiga ah in laisku qoosho laisku daro casoodka aan sheegayna waa timirta markay garawga tahay oo hadeertan soo baxday mxuu aha cagaar ka soo baxday kadibna iftiin yar uu soo galay ama jaallo ha noqoto amaba casaan ha gaarto weli aynan timir caadi noqonin timirtan waa tan caadiga utaqaanaan oo kartoomada ku jirto oo ramadaanka lagu afuro oo caadiga wazabiib zabiibka iyo watamr timirta in laisku qoosho inta iyada oo cabitaan laga sameeyo cabitaankana khamra iso rogo nabigeena ugu diiday sala allah al baabu khaliiti azahwi casoodka iyo warutab iyo timirta markay qoydo oy rutabka noqoto oy jilacsanaato oyn weli timirna gaarin waa xilligay ugu fiican tahay xilligaas in laisku daro oo waxaa weeyaan laisraaciyo kadibna laga dhigo khamro nabigeenna diidmo uu diiday ayaa noo imaan doonta insha allah tabaaraka watacaala laakiin baabku wuxuu yahy baabu khaliid izahwi casoodka iyo warutab iyo timirta qoyan in laisku daro yuu baabkan u baab yahay inay bannaantahin kale شan kun شhan boqol iyo ko iy kontonaad wa xadiis صaيixa qaala imam sayd bn asr almazwi qaala anba'ana cabd llahi mubarak can awsaaci wa cabdiرaxmaan bn camr awsaaci qala xadaثani yaxya bn abi kaثiir qaal xadaanii cabdulahi bn abi qataada an abi qataada can abihi abu qataada can nabi sal sl qa nabgen wuxuu yidhi laa tajmacuu wara isku darina ha kulminina bayna atamri timirti wazabiib zabiibka walaa bayna zahwi timirta teeda muxuu ahaa casoodka iyo waruabi teeda qoyday oo jilacday hasku darina oo khamraha ka samaynin wayan xadidka shan kun shan boqol iyo labayo kontonaad waa xadiid saxiixa qaala imam mxamed bn muhana alcanasi qala xadana cثmaan bn cumar qala xadana cali wah bn mubaarak can yaxya bn abi kaiir can abi slmt bn cbdiraحman can abi qataada radia اlah anhu arda ana rasu uu laa tanbiduu war ha ku ridina azahwa timirta casoodka iyo warutab jamiican isla jir iyagoo ah oo isla jira meel ha ku ridina oo muxuu intaad burburisaan kadibna ha isku darin oo cabitaana ka samaynin weyaan walaa tanbiduu azabiiba zabiibkana ha ku ridina iyo waruab jamiican iyagoo wada jira meel ha ku ridina oo waxaa way wada qoynina haqooshina weyaan ha ka dhiganina eh, khamra baabu khaliiط الzahwi casoodka muxuu ahaa isku daritaantii iyo albusr iyo timirta garowgaa ayuu baabkan ubaabay xadidka shan kun shan boqol iyo saddex iyo kontonaad waa xadii saxiixa qaala imam nas akhbarna axmed ibn xafs ibn cabdilahi qala xadana abi abihi waa xafs ibn cabdilaahi qala xadaanii ibrahim wahum ibn طahmaan can cumar ibn saciid can sulaymaan alacmash weyaan can malik ibn xaarif can abi saciid alkhudri radi allahu anhu arda qalu abu saciid naha wuxuu diiday rasul sl wuxuu diiday an yukhlaa in laisku daro atamru timirti iyo wazabiib zabiib in laisku daro oo cabitaan laga samaysto wa an yukhlaa in laisku daro azahwu casoodki iyo watamru timirti caadigahi in laisku daro wazahwu iyo timirta casoodki walbusr iyo tan waxaa weeyaan garowga ah noocyadaa kala duwan haddii timir keligeed laga dhigo inta badan uma degdego si caadila biyo loogu shuba inaad u degdeg khamrinimada inaad u degdegina laga yaabaa haddii zayf keliga laigana saas kale weyaan laakiin laba shay oo kala duwan marka isku daro wixii maxay noqonayaan way is ahaa way isku eh, degdeg bay muxuu ahaa eh, khamro u noqonayaan hadda waad aragta calooshaada caadiga hal cunno haddii aad ka eragto calooshaada inay hallowdo ama de iyo wax noocaas ay kugu dhacaan waa aaday u yartahay laakiin haddii aad toban shay oo kala duwan oo aad yaro tan qayb ka qaada kan qayb ka qaada hakada caloosha markii maxay noqonaysaa way kharimi bacteria kugu kici marka shuban iyo rafadaad ka wareegeysa lanna calooshi meeshii waa qasmeen waa halaabeen marka timirtaas iyo zahwiga iyo waa marka laisku dara kala duwan casoodka iyo waxyaabaa kala duwan weliba tanqoyan oo kale hadda maalan garowga oo kale waxaa ku badan waxyaabahan sida xanjada oo kale ah oo dhegdhegada ayaa ku badan marka deg inay khamar u noqoto ayaa suuragal ah, wallahu aclam saasuu nabigeen u diiday calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay baabu khaliiط اlbusri garowga isku daritaankii iyo warutab iyo timirteeda qoyan ayuu baabkan u baabay xadiidka شhan kun شhan boqol iyo afar iyo kontonaad waa xadiid صaxiixa qaala imam bna yacqub ibrahim can yaxya wah bn saciid yaxya bn saciid alqaطaan weeyaane can bn jurayj wa cabdimarigi qaala akhbarnii caطaa ibn abi rawax can jaabir bn cabdillahi radi allahu canhuma ana nabiya nabigana sal sl nah wuxuu diiday can khaliid tamri timirta isku darkeeda iyo zabiib laisku daro iwalbusri garowga timirta ay warutab tan qoyan laisku daro ayuu nabigeena diiday calayhi sala slam xadidka shan kun shan boqol iyo kon shan iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarna camr bn cali falas can abi daawuud abu daawuud aطayaalisi weeyaan qaala xadaثna bistam ibn muslim alcawdi qaala xadaثna malik ibn dinaar can caطa bn abi rabax can jaabir bn cabdilah radi allah anhuma ana rasul rasulka sal sl qa rasulka wuxuu laa takhlitu waa isku darina zabiib zabiibka iyo watamr timirta walbusra timirteeda garowga iyo tamr timirta caadiga dadka gadaal ka soo gaaray caawina yaabana laga yaabaa oo timirtii caadigeed waxaa lagu diidan yahay sidoo kale waxaa weeyaan eh, zabiibka waxaa lagu diidan inay yihahdan laga yaabaa meeshaan markii khamrada la xarimaayey oo nabigeenna calayhi salaatu salaam magaalada madiina ayuu joogay biyaha caadigoo la cabi iyo hadda juiskan caadigo annagaan cabno amaba ha noqda bambeelmada ama baliinta caadiga ama afakaadhada ama noocan sida loo caba ama caanaha geela sida loo cabo caadiga amaba shaaha saan u cabno ayaa waxaa loo cabi jiray khamrada oo dadka marka way ku waalnaayeen oo khamr la-aan maba jiri jirin aalad meel kastoo la iskugu imaada si annaga soo shahada lama keeno iyo qaxwo iyo wax nooca saasay ahayd marka dadka qalbigood in laga fojiya wax sahlan ma ahan marka wax alla wixii jid ay u mari lahaayeen o dhan ayaa laga xarimaayey waxay ka samaysan jireen timirta iyo zabiibka oo la isku daro ama timirta garowga ah iyo timirta caadiga ah, ama timirta maxaa casoodka ah iyo timirta caadiga ah, ama timirta caadiga ah, iyo waxaa zabiibka waxyaabahaasa laisku dardari jiray wixii oo dhan ayaa marka laga wada xiray soo ma arkin qofka mararka qaar qofka markii eh, xanuun u qabto oo xanuunsada hadda dhakhaatiirta aragteen waxaa la leeyahay qofkan wax afka laga siiyay jirin haba yaraatee toban maalmoodaa laga yaabaa inaan afka waxba laga siin ama shan maalmood ama saddex maalmood oo fareeba iyo magar ama wax gooniya bes la siiyo maxaa yeelay waxaa la rabaa wix calooshiis ku jiray oo waxaa ku kiciyey in meesha laga saaraa la rabaa soo saamaan marka waa sidii oo kale wixii ay la qabatimeen ayaa laga wada joojiyey marka laga joojiyey oo wixii la qabsadeen ayaa kadibna loo fasaxoo layidhi wixii waa idimu fasax laakiin wax muskir ah oo muxuu ah sarkhaamiyo ha u dhowaan oo iska ilaaliya sidaa ayaa la yidhi weeyaan nacam hada wallahu aclam wsala allah wslam a abdi rasul mustafa